alxamdu لله wsalaatu والسلام calaa rasuuli illahi وعلى آله waasxaabihi أجمعين qaala المصنف raximah allahu tacaala bacaahahu allah ilaahay baa diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ila annaasi dadka ayuu diray kaafatan xaalo ay dhan yihiin halkan musanifku raximah llahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa masalada ku saabsan cumuumu bicthati الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inaan qolo gooniyo loo dirin ee loo diray dadkii <clears throat> uu soo gaadhay oo dhan ilaa yowmi اlqiyaama laga gaadho annaas waa maakuudu min annaws annawsna waa alxarakatu wاlidiraab dhaqdhaqaaqa weyi walihada annaas halka waxaa soo gelaya aljinu walinsu baa soo gelaya ila annaas jinka iyo insiga ayuu ilaahay u diray oo ibnu manduur fi lisaan اlcarab wuxuu ku dhaha annaasu qad yakunuuna min alinsi wa min aljin labadaba naas waa la hah labaduba dhaqdhaqaaq iyo xarako way leeyihin waxyaabay culimadu u daliishadeenna waxaa ka mid ah qowl llahi tacala qul acuudu birabbi الnaas maliki الnaas ilahi الnaas min shari اlwaswaasi اlkhannaas aladi yuwaswisu fi suduuri الnaas min aljinati waاnnaas baa lagu bayaamiyey naaskaasoo jin iyo dadba leh marka aqsaamu nnaas buu ilaahay aayadda u dambeysa uu ku sheegay dadku inay labadaa yihiin aljinu iyo alins ilaahayna subxaana wa tacaala jinka rijaal buu ku sheegay anahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin anahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljin ibnu jariir wuxu uhi haddii rijaal lagu sheegay naasna in lagu sheegaa iyaduna waa la noocun waa la midun nebiga calayhi salaatu wasalaam in jinka loo diray adilo badan ayaa tusinaysa oo ahaa mabcuuث ilى اljini wاlins waxaa ka mid a ah ayadaha ku jira fii akhiri suurati alaxqaaf ilaahay subxaana watacaala uu kaga waramay jinkii rasuulka alayh الsalatu salaam la kulmay markay qowmkoodii ku noqdeen bay u warameen yaa qowmana ajiibuu daaciya allahi waaaaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allahi falaysa bimucjizin fi اlard walaysa lahu min dunihi wliya ulaaika fii dalaalin mubiin taas waxay tusinaysaa jinkaasi inay ogaadeen anahum mukhaaطabuuna bihadihi الrisaala inay yihiin kuwa loo soo dejiyey kitaabka nebi maxamed uu dadka ugu yeedhayay walihaadaa bay qoomkoodii ugu yeedheen qofka ajiibaa wuxuu helayana way sheegeen ka ajiibi waayaana inuu lunsan yahay bay tilmaameen wakadalika fi suurati اljin aayadaha ku jira bilowgeeda ilaahay uu kaga waramay jinka iyo waxa ay yidhaahdeen iyo fii suurati araxmaan oo iyadana ay inay caddaynaytay khitaabu liljinni walins ay kusoo noqnoqotay fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan musanaha ama labadaa lala hadlaya la leeyahay nicmooyinka rabbigiin teebaad beeninaysaan waa aljinu walins waa waajib qofku inuu ogaado uu rumeeyana ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam mabcuuثu ilى اljini waاlins su uhi shekh islaam ibnu taymiya wahada aslu mutafaq calayhi bayna الصaxaabati wالtaabiciina lahm bixsaan waaimaة اlmuslimiin wasaa'iri طawaaif اlmuslimiin ahli الsunati waاljamacati wagayrihim ahlulbidaca markaa dee qaarkood baa jinka jiritaankiisaba diiday kuwaasina dee adilada jinka tilmaamaysa ee qur-aan iyo sunnaba leh ayay beeniyeen waxaa kaloo u daliilo xadiidka jaabire muslim wariyey rasuulku wuxu uhi buciftu alaxmari walaswad ka iyo ka madowba waa lay diray alaswad walaxmar waxyaabaa lagu fasira waxaa ka mid ah alinsu waljin ibnu kaiir wuxu uhi qaala mujaahidu yacni aljina walinsa jinka iyo insiga ayuu u jeedaa qaala ayru yacni alcarab wاlcajab wاlkulu صaxiixun bu uhi waa tafaasiir wada saxa haddii la idhaha alaxmar waa insiga walaswadna waa jinka haddi haha alamar waa carabta walaswadna waa cajamta isna waa tafsiir sax waxay isku waafaqeen culamaa lmuslimiin calaa ana kufaar aljini yadkhuluuna annaar jinka kuwooda gaaloobaa inay naarta gelayaan waana sida qur-aanku uu tilmaamay ila wuxu uhi qaala idkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini walinsi fi nnaar kulama daklat ummatu lacanat ukhtaha yanaa gala naarta dhex gala ummado naarta idinka horeeyey oo jin iyo insiba leh min aljini walins muminiintoodu jannada ma gelayaan jinka jamaahiir lculamaa waxay ku tegeen muuminiintoodu inay jannada gelayaan aar culamaa ala anahum yadkhuluuna ljana culimada qaarkood baa yidhi maya ciid bay noqonayaan sida xoolaha oo kale oo janno geli maayaan walawalu asaxu buuhi shekhulislaam ibnu taymiya akaru ahlicilmi waxay ku tegeen oo ah muminiinta jinku inay jannada gelayaan ba asax waana qowl lwsaaci wabni abi leyla wabi yuusuf muxamed wanuqila dalika can maliki washaafici waaxmed ibni xambal wa qowlu asxaabihim alimaam alawsaaci wagayruhu waxay u daliishadeen muuminiinta jinku inay jannada gelayaan qowl اllahi tacaala walikulli darajaat mima camiluu mid waliba wixii wanaagsanaa uu sameeyey sababtii darajooyin buu leeyihi waa markuu ilaahay sheegay ahlu ljanna iyo ahlu naar dabadeed oo min aljini walinsi labadaba leh ilahay ku sheegay fi suurati اlancaam wa fi suurati اlaxqaaf walikulli darajaat mima camiluu jin iyo insiba waa la sheegay ahlunaar iyo ahluljannana waa la sheegay marka waana muqtadaa xikma ah, cadli illaahi subxana wa tacaala ilaahay cadaaladiisu ay keensanaysa weeye mar haddii kuwii xumaan sameeyey ayaga ka mid ahaa naar la gelinayo kuwa wanaag sameeyana in janno la geliyo sida insiga oo kale kaafatan waa bimacna aljamiic udkhuluu fi silmi kaafa ay jamiican adilada tusinaysa cumuumu risaalati nabiy calayhi salatu salaam min alqur'aani wasunna aad bay u badantay qaala lahu tacala qul ya ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow dadow anu waxaan ahay fariinsidihii ilaahay isoo idiin soo diray xaala dhan tihiin oo aayaddu laba dhinac way naga tusinaysaa annaas oo lafdi cumuum tusinaya ah oo dadkii oo dhan baa lala hadlay in rasuulka loo soo dirina la sheegay iyo jamiican oo iyaduna kamida siyaqu alcumuum qaala tacala wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaasi bashiira wanadiira wamaa arsalnaa min rasul waxay ka mid tahay waxyaabaha nebigu nebiyada kale uu kaga fadilnaa soo sheegay ibnu cabaas nebi maxamed maxaa ambiyada lagaga fadilay baa lagu yihi ibnu cabaas markaasuu yihi ina allaha qaal wamaa arsalnaa min rasuuli ila bilisaani qowmihi liyubayina lahu rasuul kaste qowmkiisaa loo diri jiray qaala linabiyi wma arsalnaaka ila kaafata linnaas faarsalahu ila اljini wاlins xadiidu jaabir fi bukhaari wamuslim rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi wakana nabiyu yubcathu ilى qowmihi wabucithtu ilى اnnaasi caama nebiyadii hore mid walba qowmkiisaa loo diri jiray anigana dadka oo dhan ayaa lay diray qaala ibnu rajab fi fatxi اlbaari waqowluhu ilى اlkhalqi kaafa yadkhulu fihi اljinu bilaa raybin khalqigaa loo diray ayay jinku ay ka mid yihiin qaala waftarada allahu ilaahay waa faral yeelay aacatahu nebiga adeecistiisa calaa jamiici haqaleyn buu ku faral yeelay labada la kalifay dhammaantood aljini walinsi buu ilaahay ku faral yeelay jinka iyo insiga waana ilaahay nebiga in la adeeco amarkiisa la qaato wuxuu diidayna laga tago waxa uu ku faral yeelay jinkayeysiga oo axad iyaga ka midii ikhtiyaar uma leh inuu kala doorto adeecitaanka nebiga iyo caasiyitaankiisa qur-aanka aada bay ugu soo noqnoqotay amarka la is-amray iyo waajibinta la waajibiyey daacada nebiga caleyh isalaatu wasalaam mararka qaarkood qur-aanku wuxuu sheegay ana algarada min irsaali rusuli aacatm waitibaacu rusushoo nebi maxamed uu ka mid yahay ujeeddada loo soo diray inay tahay in la adeeco la raaco wama arsalnaa min rasuuli ila liyuaaca biidn illah oo ilaahay in la adeeco sharcan wuu idmaye idanka halkan idankii qadariga ahaa baa looga jeeda oo qof aanu ilaahay u qadarin rasuulka inuu adeeco u raaco oo aanu ilaahay qadaran u idmin ma raaci karo qala albagawiyu fi tafsirihi ay bmri اllah liana طaacaة الrasuuli wajabat bamri اllah idanka idan sharcigana waa lagu fasiri karaa sidaa bagawi uu yihi mararka qaarkoodna qur-aanku aacada rasuulka aacat llahi aacat rasuul buu xidhiidhiya oo inay yihiin laba aan kala hari karin oo muqtarinaanina ayuu caddeeya man yuic rasuula faqad aaaca allah qofka rasuulka adeecaa ilaahay waa adeecay waman tawalaa fama arsalnaaka calayhim xafiida qofka rasuulka caasiyaana ilaahayna subxana wa tacaala waa caasiye mararka qaarkoodna bilamri lmubaashir biaacatihi ayuu qur-aanku cabiraa si toosa dadka in loo amray rasuulka adeecaan ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula uli minkum marar kalena waxaa loo sheegaa addoomaha midhaha ay ka helayaan fi dunya wاlaakhira deecitaanka rasuulka waman yuطic اllaha warasuula wayakhsha allah wayataqi faulaa'ika hum اlfaa'izuun ka ilaahay rasuulka adeeca oo ilaahay ka baqa wuxuu ilaahay u diiday iska ilaaliya kuwaasaa ah kuwa liibaanay qaala tacaala tilka xuduud اllah wman yuطic اllaha warasuulahu yudkhilhu janaati tajri min taxtiha اlanhaar khaalidiina fiiha wadalika alfawz اlcadiim qala tacalى qul aطiicu اllaha waطiicu الrasuul fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tuiicuuhu tahtadu ada rasuulka adeecda waad hanuuni doontaan masaalixdiina iyo danihiina iyo wanaaggiina ad ku hanuuni doontaan wamaa cala rasuuli ila albalaaqu اlmubiin marna qur-aanku wuxuu sheegaa ciqaabka sugaya kuwa rasuulka caasiyey iyo say u murugoon doonaan yowma tuqalabu wujuuhum fi الnaar yaquluuna yaa laytana aacna allaha waacna arasuul wejiyadooda naarta lagu rogrogaya markaasay odhanayaan allahoogayagee miyaanu adeecno ilaahay iyo rasuulka culimadu waxay ku ijmaaceen calaa kufri man ictaqada anna aacata arasuuli gayru waajibatin calayh qofka aamine adeecitaanka rasuulku inaan waajib ku ahayn oo ay isaga u bannaan tahay inuu iska khilaafo shareecadii nebi maxamed ilahay kusoo dejiyey ama aamino dadka qaarkood taasi inay u bannaantay waa ka sheikhu lislaam moxamed bn cabdilwahaab raximah llah nawaaqid lislaamka ku daray arrinta noocaasa qofka markaa ictiqaada in qof ay u bannaantay inuu khilaafo shareecada nebi maxamed sidii u khilaafay nabiy llaahi eh, khadir shareecadii nebi muuse oo sida sheekhu u dhigay sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa ka mid a ah culimada jimaaca soo naqlisay wamacluum bilidiraari min diin lmuslimiin wbiitifaaqi jamiici lmuslimiin ana man sawaqa itibaaca gayri diin lislaam aw itibaaci shariicati gayri shariicati muxamadi fahuwa kaafirun qofka diinan diin lislaam ahayn yidhaahdo waa banaanta in laga diin dhigtoo la raaco ama shareecaan shareecada nebi waxay culimadu ku itifaaqeen iyo muslimiinto dham inuu kaafir huwa ka kufri man aamana bibacdi اlkitaabi wa kafara bibacdi اlkitaab waxaa kaloo uu yihi wman dana ana liaxadi min wliyaai illahi ariiqa ilى اllahi gayri mutaabacati muxamadi wman dana ana liaxad min wliyaai illahi ariiqa ilى اllahi gayra mutaabacati muxamadi salى اllahu alيه wasalam baطina وظaahira falam yutaabichu baطina وظaahira fahuwa kaafiru qofka maleeya awliyada ilaahay inay leeyihiin wado ay ilaahay u maraan oo hulaatu suufiya qaarkood siay idhaahdaan oo cilmulbaainka iyo waxaa ka sheekeeya qofka maleeya awliyada ilaahay inay leeyihiin wado ay ilaahay u maraan oo wadada raacitaanka nebi maxamed aan ahayn oo baainan wadaahiran loo raaco kor iyo kalba oo baainan wadaahiran nebiga aan u raacin fahuwa kaafirun waa gaal dabeetana wuxuu sheegay qofka arintaa u deliishada qisadii nabi laahi muusa iyo khadir dhex martay inuu khaldan yihi dadka qaar baa odhanaya awliyada waxa u banaan inay shareecada nebi maxamed iska khilaafaan oo khamrigu xaaraantimeeye waa iska cabaan waa u xalaal oo doofaarku xaaraantimeeyey ay iska cunaan iyagu oo waxay doonayaan ay iskaga hadlaan hataa ereye kufriga sidii nabiyullaahi khadirba uu u khilaafay nebi muuse shareecadiisa laba weji buu ka khaldamay wejiga koowaad waxa weye ana muusa lam yakun mabcuuan ila alkhadir nebi muuse khadar dadkii loo diray kumuu jirin walaa kaana cala alkhadiri itibaacuhu khadar waajib kumay ahayn inuu nebi muuse raaco oo dee reer banu israaiil baa loo diray nebiylaahi muusa khadirna reer banu israaiil mu ahayn wrisaalة الnabiy alayh الsalaatu salaam caamaة ljamiic الثaqalayn qof odhan kara aniga nebi maxamed looma soo dirin miyuu jiraa waa maya jir iyo insiba nebi maxamed waa loo diray xataa hadduu nebi muuse noolaan lahaa nebi maxamed inuu raaca waajib ku noqon lay wallahi low kaana muusa xaya maa wasicahu ila itibaaci se axmed wariye nebigu saasuu hadduu muuse noolaan laha wax kale uma khadirna saasoo kale hadduu noolaan la inu nebi maxamed raacaaba waajib ku noqon lay iyo ambiyada kaleba wejiga labaad waxa weeye ma aha mid musallama in nebiyullaahi khadir uu khilaafay shareecadii nebi muuse waxa la leeyahy uu ku khilaafay soo ma aha doonta uu dalooliyey doontii qoladii bilaa ku soo qaaday inuu doontii dalooliyey iyo in uu inankii yaraa dilay oo doontana uu ku sababeeyey inuu ka dambeeyey nin boqorahoo daalimahoo dee doonta bad qabtee cusub dadka ka qaada oo ka xooga inanka yarna uu ku sababeeyey hadduu sii noolaan lahaa waalidkii inuu kufriyo inuu sabab ugu noqon labadaasi miyuu ku khilaafay nabiy llahi khadir shariicati muusa mise kumu khilaafin awalan nabiyulaahi muusa markuu arintaa labada arrimood ku inkiray nabiyulaahi khadir asbaabtaanu ogeyn maxaa ku kalifay doonta inuu dalooliyo ilmaha yar inuu dilo maxaa ku kalifay taasaanu garanayn markii dambe u caddeeyey sababtana waafaqo am khaalafau inuu waafaqay mise u khilaafa wuu waafaqay muu khilaafay doonta dilaacinteeda shareeco waliba way dhigaysaa haddii dilaacinteeda ay ku jirto maslaxo oo inay doontoodu u badbaado iyadoo daloolkaaloo iska hagaajistaan iyo doonta gebigeedaba in laga qaado labada teebaa daran labadu waa mafsade gebigeedaba in laga qaado shariico kastaana waxay dhigaysaa mafsadooyinku hadday talaasumaan ay kala hadhi waayaan sida ay u kala waawen yihiin in loo riixo oo mafsadada yar la irtikaabo si taweyn looga badbaado taasi waa taas bal ixsaan bay ahayd iyo samafal uu u sameeyey qolada doonta lahayd ilmaha yar saail ayuu ahaa mar hadduu sababu noqonayo kufriga labada waalid qatlu saa'il la waa jaa-is in kaana sagiira haddii ilmo yari uu kugu soo xadgudbo oo si kale aanad kaga badbaadi karin inaad disho mooyaane inaad kuu bannaantay marka wman kana takfiru liabaweyhi laa yandaficu ila biqatli jaasa qatlhu bilwaxyi wuxuu ku ogaaday nabiy llaahi khadir labadiisa waalid inuu gaalaysiiyo diinta uu ka saaro ilmahaa yar si kaloo lagaga badbaadi karaa inaanay jirin in la dilo mooyaane marka difaacan can diinihim labada waalid diintooda difaacu difaacayay ayuu u dilay aaqaleyn athaqalaan waa aljin wاlins wey sida ilaahay ku sheegay fi suurati الraxman sanafrigu lakum ayuha athaqalaan mufasiriintuna way ku ijmaaceen athaqalaan halkan looga jeedo aljin wاlins axaadiidana waa kusoo aroortay ka anas fi saxiix اlbukhaari rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi wama almunaafiqu wاlkafiru fayuqaalu low ma kunta taquul fi hada الrajul reer qabriga lagu imtixaamayo kaafirkii munaafiq waxa ohanaya ninkan maaad maxaad ka odhan jirtay waa nebi maxamed ninkuna fayaqulu laa adri kuntu aqulu ma yaqulu الnaas fayuqaalu laa darayta walaa talayt wayudrabu bimaaariqa min xadiid dubayaal xadiida baa lagu dhufanaya darba fayasixu sayxatan yasmacuha man yalihi hayru haqalayn wuxuu qaylinayaa qaylo cid kastoo ka agdhow ay maqasho haqalaynka mooyaane macnaa jinka iyo insiga mooyaane haqalayn maxaa loo yidhi aqwaal bay culimadu ku leeyihin dhulkay culaysiyaan waa takliif baa lagu culaysiiyey waa la yidhi dembiyaa culaysiiye waa la yidhi oo de way dembaabaan tiradooda badan ilaahay baa subxana wa tacaala fadilo oo khalaa'iqda kale kaga fadilay caqli uu ku gaar yeelayna waa la yidhi qaal raximah llahu tacaala wاdaliilu waxaa u daliila in nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkao dhan loo soo diray qowluhu tacaala hadalka ilaah orhiye qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow ya ayuha nnaasu dadow ama jin iyo insiyow inii anigu rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay ilaahay kuu soo diray ilaykum idinka uu soo diray jamiican xaale aad dhantihiin ilaahay subxana wa tacaala cumuum risaalati nabiyi waxa uu ku taakiidiyey bqowlihi ya ayuha الnaas o annaas waa min siiq اlcumuum iyo bqowlihi jamiica waana khiطaab lilaxmari wاlأswad wاlcarabiyi wاlcajami marka jamiicukum waxaad tihiin kuwii laysoo diray waxaa kaloo lamida qowlu tacala qul illahu shahiidu beynii wa beynakum wauxya ilaya hada اlqur'an liundirakum bih wman balغ maaha intii nebi maxamed soo gaadheen oo qura idinku digo idinka waa kuwii nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam waqtigiisii noola iyo cid kastuu gaadho qaala tacala waman yakfur bihi min alaxzaabi faannaaru mawciduhu qaala tacala waqul liladiina uutuu lkitaaba walummiyiin aslamtum fain aslamuu faqad ihtadow wain tawallow fainama calayka albalaaq ahlulkitaabka xataa inuu nebigu calayh isalatu wasalaam u yeedhayay oo diin ulislaam ugu yeedhayey ayaa aayaddaana lagu sheegay waakmal allahu ilaahay waa dhamaystiray bihi nebiga sababtii addiina diinta ayuu ilaahay dhamaystiray ilaahay diinta wuxuu ku taam yeelay wixii u waxyooday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam diinta inuu ilaahay dhamaystiray oo diin dhamaystiray nebi maxamed uu ka dhintay adilo badan baa tusinaysa minha qowl lahi tacaala wanazalna calayka alkitaaba tibyaana likuli shay kitaabkaanu kugu soo dejinay isagoo shay walba cadayno ah ibn mascuud wuxuu yihi unzila fi hada اlqur'an kula cilmin cilmi kasta qur-aanka waa lagu sheegay wa kula shayin qad buyina lana fi lqur'an shay walbana qur-aanka waa laynoogu cadiyey uma talaa hadi aaya kadibna aayaddan u akriyay wa minha qowluhu wma kana hada lqur'an an yuftaraa min duni اllah walakin tasdiq aladi bayna yadayh watafsil اlkitaabi laa rayba fihi min rab اlcaalamin aayaddan waxay tilmaamaysa ana allaha fasla kula shay في القرآن وهذا يقتضي كمال الدين وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم يعني كلامك إلهي ودميسترمي صدقا في أخباري يدورركيسو أي رنيهين وعدلا في أحكامي تمام كلام الله في أخباري وأحكامي ورك إلهي ودميستري هذا الكلام ودميستري ورأهان يحكمهان waxay daliil u tahay calى kamaal اdiin qaala wdaliilu waxay u daliila inuu ilaahay diinta dhamaystiray qowluhu tacaala wey ilaahay uu yihi alyowma maanta ayaan akmaltu dhamaystiray lakum idinka idin dhamaystiray diinakum diintiinii oo idaafat اdiin ilى الnaas maxaynu nihi waa ictiqaada wa camala wax iyaga loogu idaafeeyey maaha inay iyagu soo dejiyeen ama ay sharciyeeyeen ee waa in ay diintoodii tahay oo inay ictiqaadaan ay ku camal falaan waajib ay ku tahy atmamtu waan taam yeelay calaykum dushiina nicmatii nicmadaydi radiitu waan raali noqday lakum idinka waxaan idinka raali noqday alislaam islaamka diinan diin ahaan aayaddan waxaa laysku ysku waafaqsay inay soo degtay yowm ljumuca oo ku beegnaa yowmu carafa iyadoo nebiguna calayh isalaatu wasalaam uu taagan yahay carafa fii xajati lwadaac intaanuu nebigu dhiman koob iyo siddeetan maalmood ka hor ikmaalu diinka aayadda lagu sheego alyowma akmaltu lakum diinakum culimadu way isku khilaafeen ikmaalu diin maxaa looga jeeda ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen wahada marwiyu can ibni cabaas wagayrihi ikmaal diin waxaa looga jeeda ikmaalu alfaraaid walxuduud walxalaal walxaraam faraaidii iyo xuduuddii iyo xalaashii iyo xaraamtii caddaynteedii iyo axkaamteeda sheegistii la sheegayay baa la dhamaystiray oo aayaddan dabadeedna wax faraa laguma soo dejiye nebiga calayh isalatu salaam waxna lama xalaalin waxna lama xaarantimayn kaasi waa qowl waana sida culimadu inta badan aayadda ay u deliishadaan qowlka labaad wuxuu leeyahy ikmaal diin waxaa looga jeedaa xaju lmuslimiina munfaridiina cala lmushrikiina fi lbaled alxaraam macnaheedu waxa weeyaan akmaltu lakum diinakum ay xajakum oo waxaad xajideen xajat lwadaac idinkoo muslimiin khaasa ah oo beled wax mushrikiini aan idinla joogin waayo sanadkii ka horreeyey ayaa ogeysiis la bixiyey oo la sheegay inaanu mid mushrikii mar dambe usoo xajiyin xaramka qoladani waxay leeyihiin aayaddani markay soo degtay kadib waxyiguma go-in bal tataabac waabuu sii batayba fii akhiri xayaati nabiy calayh isalaatu wasalaam axkaamna waa la sharciyeeyey ay ka mid tahay miiraahu lkalaala ibnu jariir aabari raxima llahu tacala fii tafsiirihi macnaha labaad oo ah akmaltu lakum diinakum ee xajakum kaas ayuu rajaxay asbaabna marka waa ku rajaxay tafsiirkiisa ayaad ka eegi karta ilaahay ummadda inuu diinta u waa nicmada u weyn waayo diinta mar hadduu ilaahay u dhamaystiray macnaheedu diin kale u baahan maayaan nebi kalena ma baahanayaan wey oo nebi maxamed dabadii la soo diro walihaadaaba ilahay nebi maxamed uu ka dhigay khaatam alambiya isagoo khaatam alambiyaa haddana diintii oon dhamaystirmin inuu dhintay suurtagal waxaana loo diray aljin walins oo xalaal ma jirto intuu isagu sheegi mooyan xaaraan ma jirto intuu sheegi mooyaane diinne ma jirto intuu sharciyey mooyaane marka iyadoo sidaasa suurtagal maaha inaanay diintu dhammaystirmin diintu inay tahay diin dhammaystirantay waxay koobsanaysaa laba arrimoodoo muhima axaduhumaa raddun cala alcalmaaniyiin walaakharu raddun cala almubtadiciin almuxdithiin labada arrimood midkood wuxuu radin ku yahay calmaaniyiinta la diintu dadka uguma filla maaraynta noloshooda iyo hagista ay ku hagaan nolosha lagu hago nolosha wanaagsan waxaa kaloo ay ku tahay ahlulbidac diinta kusoo daraya waxaan waktigii nebi maxamed aan diinta ka mid ahayn waayo diintu inay dhammaystiran tahay waxay koobsanaysaa anahu kifaayatu lima tamasaka bihi inay diintani ku filan tahay qofka qabsada oo yaxsulu bihi khayru wa falaaxuhu fi dunya walaakira oo khayr iyo wanaag iyo guul iyo liibaan oo dhan qofku uu ku helayo waayo diintu istawfaa kula shay imaa nasan wa tacyiinan shay walba diintu way koobsato way ka hadashay oo waxay uga hadashay inay tacyiinisay shayga oo ay magac dhowday xukumkiisiina ay sheegtay wa imaa min jihati dikri cumuumaat tandariju taxtaha afraad wa jusiyaat hayru maxsuura ama waxay uga hadashay diinta inay sheegtay qawaacid caama iyo adila caama oo afraad fara badan oo aan la tira koobi karin ilaa yowm alqiyaama istaba socda ay hoos imanayaan wa ima min jihat اlistinbaat fi ma lam yarid fihi nasu min almustajadaat wاlnawaazil amabase waxay uga hadashay jihada istinbaadka dadkii in loo furay inay ijtihaadaan oo masaaisha cusub ee soo daraysa iyagoo qawaacid diin wa usuulihi ku dhisaya masaaishii horena ilxaaqinaya oo uga qiyaas qaadanaya inay masaa-isha axkaam usoo saaraan marka qofka leh diintu dadka nolosha uguma filla waa qof jaahila weeye oo u malaynaya diintu in kooban inay ka hadashay waxyaabaha qaarkood aanay ka hadal oo ay ka tagtay marka taasi waxay radin ku tahay calmaaniyiinta leh diintu dadka laa tatajaawab maca mutaallabaat alxayaa noloshu waxay dalbaysa diintu ka wada jawaabi mayso taana lijahlihim bay u yidhaahdeen ilaahayna diintan wuxuu usoo dejiyey in lagu caabudo laguna noolaado ilaahay waa ka yidhi qul ina salaati wa nusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu waana awal muslimiin arinta labaadee diinta dhamaystirankeedu koobsanaya waxa weeye taxriimu kuli ma lam yaأti fiihi khabr walam yakun calayhi salaf min almuxdathaat waxyaabaha aan daliilo ahayn salafkuna aanay qabin ee lala soo dariyey dabadood inuu xaaraan yahi oo kulu bidca dalaala ay tahay wain ra'aaha الnaasu xasana suu yihi cabdillaahi bni cumar dadka alla qurux badnaa tabe waayo bidaca iyo muxdathaatku mar hadday diintu dhammaystiranta istidraaka bay noqonaysaa wax diintii la haleeshiiyey oo laga dabageeyey bay noqonaysaa istidraagga iyo ka dabageyntaana umuur halisa oo foolxumaa baa ka dhalanaysa oo kow ay ka tahay annahu yuuhim musaawaat almustadrik lilmusharic kan diinta wax ku soo daraya ee ka dabageynaya arrinkiisu wuxuu isaga iyo dadkaba moodsiinaya inuu la siman yahay musharica oo ilaahay baa wax sharciyeeyey yani anna waa sharciyeynaya kalmusawiri tamaaman taswiirta soo looma xaaraantimayn lima fiiha min mudaaharaati khalqi illaah bidacana waxaa loo xaaraantimeeyey waxaa ka mida lima fiiha min iihaami musaawaati lmuxdii lilah bidacu waxaa markaa daahirka ah oo dadka ay moodsiinaysaa kan iyada bilaabay ee la soo dariyey musharaca inuu la wahada min sunan اjaahiliya in qof bani aadami allaha musharica ah uu isku shabaho oo siduu ilahay wuxu sharciyeeyey inuu u sharciyeynayo uu iska dhigo ilaahay baa sheegay inay sunan jaahiliya taasi ka mid ta wuxuu ka sheegay in idhaahdeen low nashaau laqulnaa mila hada waa wax isagu uu samaystay haddaanu doono anaguba intanoo kale waan odhanay markaa mubtadicuna wuxuu waxaanu ilaahay sharciyin in hada ilaa asaatiir lwaliin bay lahayn waa jura faadixa cala sharci wadiin dhiirinaan aada u foolxu weeye inuu qofku diinta wax kusoo daro arinka labaad anahu yalzam minhu itihaamu diin bianahu naaqisun wagayru muxkam in diinta oo dhammaystiran haddana wax la haleeshiyo laga dabageeyo o lala soo dariyaa waa waxay ka dhigantahy diinta in lagu tuhmay nuqsaan iyo diin muxkama oo dhammaystira inaan ahayn taasina waa cay la caaye allaha sharciyey oo diin kala dhiman oo nuqsaani ay ku jirtu loo soo dejiyey bay noqonaysa oo waxay ka dhigantay kan muxdidka ahi ee wax la soo darinaya inuu leeyahay ama uu doonayo inuu diinta dhammaystiro waa siduu yihi alimaamu malik raximah اllahu tacaala arinka kale anahu yalzam inuu takhwiin rasuul watihaamuhu anahu lam yuballiq addiin albalaaga almubiin hadduu me ilaahay diinta waa dhamaystir hadduu qofku idhaahdo haddana bidca uu la imanayo dee arrintaa macnaheed wuxuu noqonaya inuu le rasuulka haddaba wax khiyaameeyey oo tabliiqii ilaahay uu faraye uu yihi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik aan ka soo bixin taasina waxay ka hor imanaysaa maraggii ay saxaabadu rasuulka calayhi salatu salaam u fureen saxabada waxay uga markhaati kaceen in nebigu wixii ilahay usoo dhiibay dadka wada gaadhsiiyey fii khudbati xajat اlwadaac nebigu wuxuu ku yihi kama fii muslim can jaabir wa tus'aluuna canii famaa antum qaa'iluun waa laykiin weydiinayaae maxaad odhan doontaan qaaluu nashhadu anaka qad ballagta waadayta wanasaxta waxaan markhaati ka nahy inaad dadka gaadhsiisay oo waajibkii aada gudatay oo aada u nasteexaysay faqaala biisbicihi asabaaba yarfacuhaa ilى الsama wayankutuhaa ilى الnaas fartaasuu kor u taagayay su haddana dadka saa ugu fooreerinayay markaasa wuxu allahuma allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad alaaثa maraat haddaad tidhaahdo saxaabadu ma war bay u hayaan inuu la kala hadhay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waxaan leenahay ilahay baa war u haya hadduu la kala hadhay ama ilaahay uu ku been abuurtay ilaahay baa ka jari lahaa sida ilaahay uu yihi walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadna minhu biاlyamiin uma laqaطacna minhu lwatiin fama minkum min axadi canhu xaajiziin imaamu malik wuxuu yihi man ibtadaca fi lislaami bidca yaraha xasana faqad zacma ana muxamada khana الrisaala لأن الlaha yقul alyوم أkmltu لkم dينكم وأtmمtu عalayكم نicmatي fma lam ykun yومئidi diina maalinka wixii aan diin ahayn falaa yakunu lyowma diina maanta diin noqon maayo istidraag cala diin diintoo dhammaystirantay in wax la laga dabageeya waa ariiqu ilaa tabdiil diin wa ifsaadi inay diintu bedelanto oo ay fasahaado wadadii loo marayay wey markuu fulaan wax ku daro fulaano ku daro fulaano ku daro fulaan diintii waxaa ka buuxsamaya waxaan diinta ka mid ahayn waxay dadku ku dareen baa ka badanaya wixii ilaahay soo dejiyey deetana diin kala soo baxaysa oo mubadelo muayara sida diinu nasaara ay ahayd falaa tujtamicu lbidcatu maca diin saxiix bidco iyo diintii saxdeeda nebi maxamed uu ka dhintay meel isuguma iman karaan ibnu ba raximah llah wuxuu ku wariyey fi libaana can xasaan ibni caiya oo min kibaar taabiciin anahu qaal mabtadaca qowm bidca ila nazaca allahu min sunatihi milaha laa yuciiduha calayhim ilaa yowmi alqiyama ilahay waa ku ciqaabayba markay bidco la yimaadaan wax diintii ka mid a ayaa la seejinaya cilmigiisii iyo ku camalfalkiisii oo bidcada markaa kaalmihii diinta qabsanaysa oo buuxinaysa wixii diinta ka mid ahaana barabixinaysa bal qofka waxaa lagu imtixaamaya markuu istidraak cala diin sameeyo diinta wax kusoo daro bibuqdi diin bibuqdi sunna sida laalakaai wariye can ilawsaaci raximh llahu tacala inuu yihi laysa min saaxibi bidcati tuxadiu can rasuuli illaahi bikhilaafi bidcatihi ilaa abqad alxadii kulu saaxibu bidca oo xadii bidcadiisa khilaafsan aad rasuulka uga sheegto xadiidku nacaya u cadhoonaya shekhu islaam ibnu taymiya wuxu uhi falaa tajidu qad mubtadican ila wa yuxibu kitmaana nusuus alatii tukhaalifu saaxibu bidca oo dhami adilada bidcadiisa khilaafsan uu qarinaya bal ahlulbidca waa idinka arkay adilada bidaca ka hadlaysa gaar ahaan kuwa casrigeennan jooga adilada bidaca in lasoo hadal qaado way neceb yihin adilada bidaca ka hadlaysa oo dadka loo sheego iska ilaalinaya iyo adilada shirkiga ka hadlaysa labadaas waxyaabaha dacawada dacwadda xaqa iyo dacawaadka lagu kala gartay ka midta bal dacwad shirki in laga hadlo ka xanaaqaysa ka hor oo bidco in laga hadlo ka xanaaqaysa wakam min nusuusin fi shirki wاlbidca imisaa adilo kusoo aroortay shirkiga iyo bidcada marka adilada mar allaale marka lasoo hadal qaade lagu khudbadeeyo ama dersi laga sheego ama dadka lagu wacdiyo ama kitaab lagu qoro iyagu waa dhibsanay bidcaiyo wuxuun bay hadalhayaan aniga iyo nin kaloo habeen meel wada taagan ayaa su-aal bi weydiiyey markaasa waxaan ugu jawaabay miyaanay taasi bidca noqonayn markaa nin baa na agmarayey alkaa markuu sii socdaa buu soo noqday markaasa wuxuu igu yihi baashi bidcada weli ma ishaysaan buui waa nin wadaada saan ku ui ilaa ywm اqiyaama bidcada waan ishaynayna baan ku weligii heshiin mayno bidco waaye wuxuu yihi ilaa wyuxibu kitmaana nusuus alati tukhaalifu wayubidha wayubgidu idhaaraha wariwaayataha wataxadua biha saaxibu lbidca nusuustaa wuxuu jecel inuu qareeyo wuu necab yahay in la muujiyuu necabiyey in la wariyo dadka loo sheegaabuu necabi wayubqidu man yafcalu dalika cidda sidaa yeelaysa ee bidcada ka hadlaysa ee muujinaysa iyagana uu necabi kama qaala bacdu salaf ma btadaca axadu bidcata ila nuzicat xalaawat lxadiidi min qalbi qofka bidco la yimaado waxyaaba ilahay uu ku macaanka xadiidka ayaa qalbigiisa laga saaraa u dhadhami maayaba oo hadlayaa qaar baa ohanaya hebel buu jeediyo laba saacadood buu hadlayo ilaahay baa u furayo aayaddii xadiistoona mu sheegin subxaan allah hal fatax allahu caleyh ama aqlaqa caleyh ilaahay khayrkiibuu ka xidhay qofka laba saacadood diin ka hadlaya aayaddii xadiis aan sheegin maxaa loo furay salafka cilmigoodana uu badnaa hadalkoodana uu yaraa haddaad aragto qof hadalkiisu badan yahay cilmiga uu sheegayaana uu yeeryahay cilmiguna de waa qaala lahu qaala rasuuluhu hada lam yufta calayh khayr looma furina kaa baabu shar ayaa lagu furay qaala wdaliilu waxa u daliila calaa mowtihi sala allahu alayhi wasalam rasuulku inuu dhintay waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahay u uhi innaka adigu nebi maxamedow mayitun waad dhiman doontaa wa inahum iyaguna mayituuna way dhiman doonaan uma intaa dabadeed inakum idinku yowma alqiyaamati maalinka qiyaame cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuun ayaad ku doodi doontaan marka meyitun eysa tamuutu weyaan macnaheedu farqi baa udhexeeya meyt iyo meyit bitakfiif iyo bitashdiid albagawi wuxuu ihi fi tafsiiri inaka meyitun eysa tamuut waad dhiman doonta wainahum meyituun ay sayamuutuun deetana faaida luawiya buu sheegay wuxu uhi qaala alfara wاlkisaa-i wa aimatu اluga almayitu bاtashdiid man lam yamut wasayamuut meyit marka la shado waa man lam yamut waa midaan weli dhiman wasayamuut oo dhiman doona ila nebigu marka hadalkan lagu lahaa miyuu dhintay waad dhimatay miy macneedii ya waad dhiman doontaa wey hadda waad noosha waad dhiman doonta almeyt btakfiifna waa man faaraqahu ruux waa ka ay naftu ka baxday walidalika lam yukhafaf hunaa halka lama odhan inaka meyt ee maxaa la yihi inaka mayitun ayaa la yihi takhtasimuuna macnaheedu waa yukhasibu bacdukum bacda barhkiin barhka kalu la dacwoon doonaa oo la doodi doonaa khusuumadaasina waa caama beyn الnaasi yowma alqiyaama dadka o dhan ayaa doodi dhex mari doonta sida ibnu cabaas uu yihi kama fi tafsir ibni jariir yukhaasimu saadiqu lkaadiba kii runta sheegi jiray wuxuu la murmi doonaa kii beenta sheegi jiray wاظaalimu almadluum kii wlmadluumu aلظaalima kii la dulmiyeyna kii dulmiyey buu la murmi wax dulmiyi jiray wاlmuhtadi addaal kii hanuunsanaana kii lunsanaa wاdaciifu almustakbir kii markaa la tunjilecsanaya ee la xaqirayana kii iskibrinayay marka macnaha ayaddu waxa weeye nebi maxamedow waad geeriyoon doontaa daartanna waad ka guuri doontaa dadkao dhamina saasoo kale way dhiman doonaan ilaahay hortiibaad ku kulmi doontaan fi daari alaakhira waxii markaa adduunyada markaad joogteen idin dhex yaallay baad ku murmi doontaan fa yufsalu beynakum wayaan macnuhu maaha waad murmaysaan oo saasaa laydinku daynaya waa laydinkala saari doonaa oo ilaahay baa subxana wa tacala idinkala xukumi doona musanifku raxima llahu tacaala aayaddan wuxuu u daliishaday nebigu calayh salaatu salaam inuu ahaa mid ku xukuman geeri istidlaaluna waa min axsani alistidlaalaat waayo aayaddan muakada muakidaad baa ku jira inaka mayitun wa inahum mayituun waayo tawkiid baa la geliyey khabarkan mar labaadka aayaddani waa aayadduu u daliishaday abubakr radi allahu canhu geerida nebiga caleyh isalaatu wasalaam ma saddexaadka fii hadi ilaaya ihbaatun lilbac dadka in lasoo saari doonay daliilu tahy lianna alikhtisaam bilalsina carab baa lagu doodaya hadal sooma haddaan dadkii laba soo celino markay dhinteen ay saa ku baaba-een siday doodani u dhici karta uma inakum cinda rabbikum takhtasimuuna daasaa u daliila in lasoo saari doono nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday waxaa tusiyey sharciga iyo waaqica labadaba waxaad isweydiin kartaa maxaa looga baahan yahay daliil markaa tusinaya nebigu inuu dhintay arrintaa mumuran baa ka taagan ha hulaatu suufiya kuwo ka midaba waxay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dhiman ha yar waxaan idiin akhriya laba hadaloo hadaladooda ka mida wuxuu yihi midkood ra'ytu rasuula الlahi faqaala lii can nafsihi lastu bimayit rasuulkii ilaahay baan arkay deetana isagoo isaga kay wuxuu yidhi mayit mahi wa inamaa mowtii tasaturii caman laa yafqahu can illaah geerideed laygu sheegaye dee qur-aanku uu sheegayaana wax kala maaha waa dadka aan ilaahay xaggiisa aan waxba ka fahmin inaan iska qariyo aa qaar la awliyadu ma dhimatee way dhuumata marka wuxu rasuulku yaro dhuumtay un weliba dadko dhan kamuu dhuumane wuxuu ka dhuuntay uun kuwa aan ilaahay xidhiidh xoogan aan la lahayn qaala fahaa ana araahu wayaraani saakiin baa tihi idinku haddii nebigii uu idinka dhuuntay maxaan idinku sameeya anuu waan arkaa maalin walba nebiguna way arkaa mid kalena wuxuu hi lii arbacuuna sana maa xujibtu can rasuulilah afartan sannadood baan rasuulka layga teedin oo layga xijaabin waan arkay walow xujibtu arfata cayn haddii rasuulka layga xijaabi lahaa ilbiriqsi ma cadadtu nafsii min almuslimiin naftayda muslimiintaba kumaan tiriyeen oo in rasuulkii layga xijaabay waxay daliil u tahay inaan gaaloobay markaa rag baa halkaa taagan sababta marka adilada loo sheegaya waa taas darsiga berri insha allah oo kitaabkana aynu biidn illahi tacaala ku khatimi doono ayaynu ku sheegi doonaa adilada sharciga ee waaqiciga wax ka mida ah, wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala alihi waasxaabihi ajmaciin